kitaabu ljaamici kii ururinayay kitaabkiisa ayuu u kitaabiya kitaabkan marka wuxuu ururinaa aadaab iyo adkaar iyo tarkiib iyo tarhiib ururina axkaam iyo wixii fiqhi yani fiqiga dhowr nooca fiqi waa diintooda la fahme fiqhu laxkaam halkaasa kusoo dhameeya kitaabka fiqhu laxkaam dambe ma harsana laakiin waxaa dhiman fiqhu alaadaab halkan ka gela fiqhu laadaab iyo tarkiibka iyo tarhiibka kusaabsan baab ladabi adabtiiba u baab yahay aadaabtii can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam xaqu lmuslimi cala lmuslimi muslimka xaqiisa cala lmuslimi muslimka kale korkiisa uu kuleeyahay sittun lix weeyaan iyadoo shanana waa jirtaa intaan ka badanna nusuus kale waa kusoo aroortay ee waxaa la yidhaahdaa alcadadu laa mafhuuma lahu ama mafhuum lcadad wuxuu ka mid yahay adcafu lmafaahiim yani mafaahimta ka mid yahay mafhuum laqabka iyo mafhuumlcadadka iyo waa waxaan ujeedaa mafhuum lcadad xaqu lmuslimi cala lmuslimi sittun markii lagu yiri macnaheeda maaha inaad ka fahamta lama rabo muslim muslim kale lix xaq bisow ku leeyahay mid toddobaad ma jiro inaad tiraa sababtoo ah mid toddobaad inuunan jirin mafhuum waay waxaaga mafhuumkaasna xageed ka fahamta tiradan tirana waxba lagama fahmin ilaa qaraa-in kale inay la socotay waxyaaba kale maa marka waa ka badan karaan lix xaq waa ka badan yihin situn lix waa idaa laqiitum haddaad la kulanta fasallim calayhi salaam qof muslimka haddaad la kulanta salaam wa idaa dacaaka hadduu kuu yeero faajibhu ajiib gurigiis hadduu kaaga yeero cunto kuu sameeyo ma cazimaad kuu sameeyo weliimada waa kasii aakadsan tahay weliimat aroosan qaba hadduu ku dhawaabo kasii aakadsan tahay waida istansaxaka haduu tala kaa dalbo ansaxhu la tali seexada waxaa wey warnima ila tali dhibkaana ay haystee maxaa igula talile daacadnimo inaa kula talisa saa adiga naftaada ula talilahayd ina ula talis lidalika nebiga waa kii jariir ibn cabdillahi albajali waa kii yidhi baayactu rasuula lahi sal slam nebigaan la baayactamay y waxaan kula baayactamay calaa iqaami salaati wa zakaati wanusxi likulli muslimiin muslim kasta inaan u khayr miiro lidalika heer waxuu gaaray jariir marku suuqa wax ka gadanayo inuu dhihi jiray war lacagta aan ku siinayo iyo badeecada aan kaama badeecada qiimo badan tahay war niyo ka fiirso war amaan kuu kordhiyay dhihi jira oo wax kugu daraa maan dabaalnimo ma aha dabaalnimo ma aha waa taladii nebiga oo ka dhaxlay buu fulinaha dad adduunye jacayl oo ku jira ma aysan ahayn diinta oo dhanna nusxiaaba laga dhigay addiin nasixa qulnaa liman qala lilahi walikitaabihi walirasuulihi waliamati lmuslimiin caamatihim alle kitaabkiisa rasuulka aimada muslimiinta caamada dadka muslimiinta dhan diinta waa wada naseexa naseexaduna waxaa weyaan waa daacad iskula talin marka hadduu naski ku weydiiyo inaad u diida ma ahn dhaqankan dhulka gaalada gaalada dhaqankooda wuxuu yahay haddaan kula taliya lacag iskii talada lacagan kaaga bedelina xafiisyay u xafiisyo oo dadka la taliya masalan adi dalkaasi waxaa laga yaabaa inaadan aqoonin meel sida wax looga soo dhamaysto xafiisyada inaadan meelo badan wax badan aadan ka ogeyn xafiisyaa la furay marka xafiiskaa tegay qadow ku furaa marka qaabkaas qaabkaas qaabkaas xafiis tag sidaan wax uga soo dhamayso lacagaa rabaa marka lacag rabaa marka islaamku maya taas maya dawladda islaamka hadday jirto amaba adiga qof muslim oo ku yimaado warniyow saasaan rabaaye seen arrintaan u dhamaysa halkaas mar halkaas mar halkaas lacagna in aanan ka qaadanin haddii sababta hadii la yidhaha wax walbo lacaga laysaga bedesho ummad isnacebaa soo baxaysa iyo ummad nin walbo naftiisaa soo baxaysa waana waxa dalkeen uu ku burburay wa nin walbo naftiisa nin kasta waxaa weeyaan danta guud shuqul kuma laha tiisuu fiirsana maxaa uxasilay marka wax noo xasilay mal bal inaan cadow ka cabsano oo cadow halis aan u noqono oo sabab noogu noqo ma idaacaddas hadduu hindhiso faxamid allaha alxamdulilah uu yidhahdana fashammithu fasamithuna waa jirtaa labada riwaaya baa sax riwaayada bukhaari weliba asalka waxay tahay fasammithu asalka buluuqa fasammithu saxeexana saasay ugu taallaa wakadalika fi saxiixi ayb nusko kaleo buluuqa fashamithu ayaa ku taal labada macnana waa isku mid fasamithu iyo fashamithu waa isku macno Ah, tashmiidkuna waxaa weyaan markau dhaho alxamdu lilah hadduu yiraahdo yarxamuka allah taas waidaa marida hadduu jirhada facudhu soo booqo an ciyaadat lmarid faa-iido badanaa laga helaa adigii ilahay baad ku xusuus adiga laftirkaaga yani aakhiradii iyo yani cajziga bani aadamkaad xusuusana qofkii muslimkaa usoo duceyni qur-aan duc waxbaad ku akrini midda saddexaad oo kale ummadda waa isku jeclaanay dadka day isbooqaan ninka jira ninkii booqday waa xusuusana aadun abaal ugu hayna weliba waxyaabahaas o dhan marka keeni waidaa marida hadduu jirado facudhu booqo waidaa maata marka waxyaabahan o dhan gaalada ma haysaa muslim keliya haysa waidaa maata hadduu dhintana faatbachu raac fatabicu raac idin koraa Ah, ah, ah, raac oo marka adiga yani nafsadaada raacsiiyo raac rawahu muslim muslim baa xadiidka weri hadduu dhintana de janaazadiis inaad raacdo xuquuqdiisi marka waa taas rawahu muslim xuquuq marka muslimiinta in la ilaaliyo wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasul sal l slam unduruu ilaa man huwa minkum yani sharciga waxaad ku arkee samaaxadiisa culammadii salafka caqaaidka markay ka hadlaan waxay ku gebagabeynayaan waxyaabahan oo kale akhlaaqiyaadka kitaabkan hadda fiqiyo ah axkaaman soo baranay waxaa lagu gebagabeeyey akhlaaqiyaad akhlaaqiyaadka inaysan diinta ka haraynaad garanan caqiidadeeda saliim waay waa fiican tahay caqiidadii salafka waayo laakiin shuqul aan akhlaaqiyaad kulayaha ma leh diinta ilaahay ood kala qaarqaaraynaysa saas caqiidada salafka uga qaadata akhlaaqda u salafka looga dayo cibaadadaas axkaamta u salafka looga dayo marka dadku diinta waxaad moodaa inay kala jiijiiteen axkaam leyda waxaad ku arkay dadka axkaamta fiqiga mujaradka baranaayo axkaamtiiba ku dadaalaa raqaa'iq ma leh xuquuq iyo kale shuqulku ma leh caqiido ma yaqaan lidaalik waxaan aragnay dad minhaajkay ku ceshanayaan salaadii jamaacada qad qaamat sala qad qaamat sala yeeraysa ma istaagay kitaab weli kitaabay ku ceshanaya salaadii faradka ahayd jamaacadii la tukan maayo kitaabuu ku ceshana marka taas marka ninkaas muxuu qabaa kuwo kale waxaan arkay caqiidada xoogay saareen qof muslima inay akhlaaq kula dhaqmaan qof weyn inay weynadiisa ku ixtiraamaan ma jeclan muslimiinta dhan gafkooda waa isugu mid gafka xad uma laha khada ayaan xad u lahayn war khaa gafkan iyo gafkan waa kala wen yihiin gafkan qofka galay feeri ma kuma lahan inagoo og weliba gefka hadduu nin caalima ku dhaco oo ahlu sunna iyo gefku markuu ku dhaco nin kale in laba laba qaab in loola tacaamulaha cadaalad darana ma aha taa ogaada aadaana marka siirada salafka looga hela arrintaa iyadaa laftirkeeda marka fiqhigii akaam fiqhu laxkaam eh, ah, iyo fiqhu lakhlaaq iyo fiqhu lcaqaaid labada saddexdaas dhinacba in laga toosnaado an abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul sal l slam induruu fiiriya ilaa man asfala minkum qofka idinka hooseeya xaggiisa fiiriya walaa tanduruu ha fiirinina ilaa man huwa fawqakum kan idinka koreeya ha fiirinina fa huwa isaga ayaa kaas inaydan fiirinin kan idinka koreeya kan idinka hooseeyana eegtaan kaas ayaa ajdaru say ayaa ku haboonaansho badan oo ku xaqnimo badan anlaa tasdaruu inaydnan xaqirin nicmat allahi ilahay nicmadiisa caleykum korkiina oo yeelay muttafaqun caleyh yani zuhdigii waa tan adduunyada yani inaad fiiriso cidda kaa hooseysa oodan fiirinin qofka kaa koreeya adduunyadaa laga hadlaa haddaad eegto qofka adiga kaa sareeyo tiraa war hebel ninkaan intaasoo sarooduu leeyay intaasoo xooluu leeyay intaas ganacsiga u socdo nicmadii ilaahay adig ku siiyaad xaqire caafimaadka uu ku siiyey waa xaqire islaamnimadii baad xaqire waana dhacday dad badan waxay fiirinaya dad taajiriin xoole ilaahay siiy markaasina war adig ninkaas xoolaha xaaraan ka tacbi adiga islaamnima ilahay kaas waa ah gaal adig muslim kaa dhigay war maa ilaahay ku shukrisid wuxuu kuleeyahy aniga muslim waa ahay laakin maxaan haystaa kuleey kaasoo kale marka nicmadii weyneed islaamka sooma xaqin aadayna dadkeena ugu badan tahay qaara laga yaaba inay kuyaan hadda waan iska toobad keena sameyna waxaan hadhow waxaas wax fiican maaha aakhire markay tahay laakiin qofka kaa sareeya inaad milicsato way leanna waxaa lagu yihi fi dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun marka ninka kaa hooseeya aakhirada ma fiirinaysid kan kaa cibaado badanaa milicsanay saa usoo gaartay laakiin adduun markay tahay waa kan maxaa lagu ciliyay marka fadalika ajdaru an laa taxqiruu nicmat allah nicmadii ilahay ma xaqiraysaan markaas an laa tasdaruu nicmat allah laakiin haddaa adduunyna kaa koreyseedas nicmadii ilahay ba waa xaqireen <coughs> nabiguna wuxuu yidhi sal salam man asbaxa aaminan fii sirbihi mucaafan lahu badanuhu cindahu quutu yowmihi fakaanamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha ninkii dhul reerkiisa kasoo dhex toos isagoo nabadgelye qabo mucaafan badanuhu mucaafan lahu badanuhu jirkiisiina loo caafiyey cindahu quutu yawmihi quudka maalintaas oo cunaayana haysto adduunya iyo dhaldhalaalkeeda laysugu daray ninkaas adduunya uma dhinna laga xisaabiyo adduunye tiro badan oo laga xisaabiyaa u taalla iyo wax aan raadinayna say u tiro badan yihiin oo aan dham aan lasoo qaban karin adaan wacan nawaas bni samcaan marka ilaahay iimaan n qofka iimaanna ilaahay subxaana watacala baa qofka uurkiisa buuxi karo wax kaloo uurkiisa buuxi kara malaha wacan nawaas bni samcaan radia allahu canhu qaal saaltu rasuul lahi sal slam weydiiyey can ilbiri khayrkan weydiiyey iyo walismi dembiga faqaala wuxuu yihi albiru khayrka xusnu lkhuluqi waay dabeecad wanaag xusnulkhuluq maxaa lagu micneeye waxaa lagu macneeyey macruufka oo dadka la siiyo sharta oo laga haysto dadka oo weji furfurnaan lagula dhaqmo walismu dembina maa xaaka fii sadrika laabtaada wixii ku laalaabto maaha wixii xaaka ku laablaabto fii sadrika laabtaada ku laablaabto ku dhago wakarihta aadna nacdo an yadalica caleyhi naas dadka inay kugu arkaan akrajahu muslim dembi waxaa la yidhaha wax adiga aadan ku deganayn oo qalbigaaga uu ku kacsan yahay in lagugu arkana aadan jeclayn kaas waa dembiga <coughs> an ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasul la sal l slam idaa kuntum halaatan haddaad saddex tihiin falaa yatanaajasnaani laba yaysan faqin duuna alaakari ka kale ka soke kadaxadaadkin laba yaysan gooni iskula bixin kan kale aan laga tegin xataa yataihataa intii takhtalidu aad ku darsantaan ood dheehdaan binaasi dad aad dheehdaan min ajli ana dalika sababta maxay tahay min ajli ana dalika kaagaas inuu yahay yuxzinuhu mid murug gelinayo ninka aad ka tegaysaan muttafaqun caleyhi walafdu limuslim saddexaad meel ku tihiin labaa gooni u baxday markaasaa kii laga tegay muxuu umalayna marka in isaga laga sheekaysana murugaa gelaysa marka inama najwa min ashayaani liyaxzuna aladiina aamanuu ilahay saas u yiri subxana faqa shaydaan oo ka ahaaday si ou mu'miniinta u murug geliyo si ay muminiinta u murugoodaan waxyaabaha suudaniga keeni karayna ka mid tahay yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kathiira min adanni ayaa allana yiri marka haddii saddex nin meel fadhiyaan laba gooni isula baxdo ninka kale sooma keenayso inuu labadan ou malada uxumeeyo walaaltinimadii a dhimanaysa lama ogola marka <coughs> waxaa lamida saddex meel wada fadhiso laba nin inay ku hadlaan luqad kan kale usa fahmayey asoo maqanay lamid taha soo ma in laga sheekaysana muxuu ka ogyahay an ibni cumar radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu lahi sal l slam laa yuqiimu rajulu ninka yaanu ma istaajiyo yani yownan istaajinin arajula nin min majlisihi fadhigiisa iska istaajinin uma yajlisu fiihi isaga oo fadhiista marka walakin tafasaxuu waasiiya watawasacuu waasiiya raamkalla muttafaqun alayhi buhaari muslim baa soo saaray qofna yaanu qof kursi ka kacsanin oo iga kac kursiga yaanu dhihin si osa ugu fariisto laakiin kala durka oo isku waasiciya hay ya ayuha aladiina aamanuu idaa qiila lakum tafasaxuu fi lmajaalisi fafsaxuu yafsax illaahu lakum ilaah idin waasicina muttafaqun calayhi aadaab lmajlis waa marka tanna waan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama idaa akala axadukum dacaaman midkiin hadduu cunto cuno falaa yamsax yadahu gacantiisa yaanu masixin xataa yalcacahaa ilaa uu ka leefo aw amase yulciqahaa u u leefiyo aw yulciqaha ama inuu u leefiyo cidda u leefinaha markaas waa cid aan markaas taqasus iyo yani aan ka yaqiiqsooneynin isaga markaas na ilmihiisa oo kale iyo xaaskiisa iyo kale iyo waxyaabahaas oo kale na oo iyaga markaas aan dhib u arkeynin muttafaqun caleyh taasaa marka aimadu ay ku fasireen aw yulciqahaa yani min zawjatin aw waladin aw khaadimin waxyaabaa lamidka qoyskii wada jira markaas sababtuna waxay tahay barakada cuntada yaan la ogeyn meesha ka jirta waan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lah sal slam liyusalimu sagiiru kan yar hasalaamo cala lkabiiri midka weyn wlmaaru kan maraayo socdana cala lqaacidi midka fadhiya hasalaamo wlqaliilu jamaacada yarna cala lkatiiri kuwa badan hasalaamo aadaabta salaamtana waa taas muttafaqun caleyh fii riwaayati muslim wraakibu midka baabuurka ama gaadiidka fooshanna cala lmaashi kan lugaynayo hasalaamo ninka gaadiidka saaro asalaamu calaykum asagaa salaanta bilaabay dad yar iyo dad badan dadka yaraa ah bilaabay nin weyn iyo nin yar hayaraa ah bilaabay salaanta haakada wacan caliyin radia allahu canhu qaal marka islaamka waxyaabahan hoosow ka hadla fiirin istijada waa ka hadla tanoo kale waa ka hadla meel laga tegay male sababta allihina abuuray oo annaga mucaamaladeena naga badiyo yaa axkaamtaan soo dejiyey marka diinta inayna deeqi weyso meelo kale aan wax ka raadin dhib waa haasatan acdaaulaam wax laga raadiye oo la idinkana heshiisiiye wax ka daranba mabaleeta cudur taas ka xun lagu jiraa iska yar waanhu qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam laa tabda'u lyahuuda wnasaara bisalaam yahuud iyo nasaaro salaan ha ku bilaabin xaq uma leh dad la xurmeeyana ma aha iyagu salaanta waxaa assalaamu calaykum inaan lagu bilaabeyno iska caddahay waan caliyin radi allahu canhu qaala qaala rasul sal l slam yujziu can ljamacati jamaacada waxaa ka gudaya idaa maruu hadday soo maraan an yusalima axaduhum midkood inuu salaamo hal nin oo jamaacada kamid a hadduu salaamta rido inta kale saa ka kaafina wayujziu can ljamaacatina waxaa ka kaafina an yarudda axaduhum koox tiro badan dila salaamada midkood hadduu dhaho calaykum asalaam waajibta saa ka ridi fardu kifaayada rawahu axmed walbayhaqiyu xadiid xasana laakiin yaa ajarka helaayan ajarka midka salaanta radiyey helayo laakiin waxaa ka dhacaayo faradkiaa ka dhacaayo inta kale ha ogaado wacanhu qaala qaala rasul la sal slam laa tabda lyahuuda wanasaara bisalaam asalaamu calaykum lagu bilaabi maayo lakin salaan aan assalaamu calaykum an ma lagu bilaabi karaa iyada laftirkeeda in lagu bilaabaa ma aha sababto ixtiraamay tusay qofka la salaamayo waa qof la ixtiraamayo waida laqiitumuhum haddaad kula kulantaan fii ariiqin jid qad ilaa adyaqihi jidkan ugu ciriiriga badan u dhibaato geliyey axkaamu ahlizimaan kusoo marnay dadka ahlizimada ah gaalka muslimiinta ku hoos nool see loola dhaqmaa saana loola dhaqmaa jidka ciriirigiisa u dhibaato geliya waa adiga haka leexanin isaga kaa leexay soma kasi isaga hakaa leexdo adiga haka leexanin macnuhu ayb ilaa jidka dawanya adiga isma isma ballaari kartid maogtahay laakiin adiga jidka haka leexanin hawa leexanin <clears throat> isaga kaa leexdo ciriiriga isaga ha aadi taas marka sidaa yeela <clears throat> taasa marka lagula dhaqmaa maana waxa hadda caalam islaami ka socdo gaalada la qadarinayo si zaaidka ah ee qofka muslimkaana aan xurmaba uusan lahaynba ilaahuma caalim noqdo xataa wax xurmo ah dad badan oo muslimiin agtooda kama laha gaalkana waxaa weya waa la dabadidaa jidka u baneeya kan yeela saan sameeya marka ummadan mar hore mafaahimti ka dhuntay mar hore aan soo dhawaanin waagi hore dadka ay jaahiliinta ayay iska roonayeen oo gaalkaba laga yaabo taabashada gaalkaba ay u arkaayeen in najaas uu yahay hadday taabtaanba inuu gacanta iska dhaqo berigaasay fiicnaayeen berigaas dadku waa noolaay maxaawilo gaalana laguma noolayn waxbaahi u baktiyi ma aragtay ma maqasheen dadku waa noolaay iyagaa shaqaysan jiray xalaalna waa quuda jiray laakiin hadda dadku waxaa ka dhaadhacsantay gaal inuu wax ku siiyo maana inaan si kaleba loo noolaa karin naam nasal llahi salaama akrajahu muslim anhu an nabiy sal slam qaal waxaa laga yar gaalo in shaqo loo dirsada xataa lamid shaqo qof muslima qaba kara in gaal i qaba la layiraha waxay kamid tahay muwaalaadka gaalada la siina oo laysu diiday cumar markii la yihi ina haahunaa rajulan fi lxiira meeshaan xiira la iraa ninaa joogo kaatib oo aad karaani fiican ah maad shaqaalaysiisatid cumar waa tii uu yihi idan qad ittakhadtu bidaanatan min duuni lmuminiin haddaanba kan shaqaale ka dhigto yii wadaay hoosaadan gaal ka dhigtay yii yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu bidaanatan oo keena marka gaalada marka waxuu yihi hala tashanin istishaare hala samayninina wadamada muslimiinta hadda madaxweyneha madaxweyneyaalka muslimiinta waxaad maqle madaxweynehaas in la taliyihiisa americaan la taliyo maraykan nin muslima la talina inta wanaag kala talinayo ilaahay baaba sheegay inuusa wanaag kula talinayni wadankan waagi dawladda ay ka jirtay la taliyaha madaxweynaha nin maraykan ahaay la yaqaan macruuf ah madaxweynuhu siyaasada kala taliyaay lagu leeyahay marka ma wanaag kula talin wanaag kula talin maayo cajiib wacanhu qaal wacanhu an nabiy sala allahu alayh ali wasalam qaal idaa cadasa axadukum falyaqul hadho alxamdu lilah walyaqul lahu akuuhu walaalkiisana ha u dhaho yarxamuka allah faidaa qaala lahu yarxamuka allah haddou dhahana falyaqul isagana hadhaho yahdiikum allahu wayuslixu baalakum akrajahu lbuhaariy waana xadii sax xadiidkan kii xadiidkan iyo kii hore kii kasii horeeyey inuu isku dhinac qaraafay maadaama isku isku mawduuc yihi marka kan uu soo dhexgeliyey salaanta ku saabsanna inuu hore geeya salaanta laakiin waa dhici kartaa tasarufu nusaakh inay tahay sheekhu inuu kala hormariyey laakiin nusaakda inay saa yeeleen waa iska suurtagal anhu qaala akrajahu lbuhaariyu anhu qaala qaala rasul la sal slam laa yashrabana yaanu cabin axadu minkum mid idinka idin ka mida ah qaaiman isagoo taagan qofkiila yaanu cabin isagoo taagan akrajahu muslim adabu shurbi waa marka aadaabu shurbi cabida se istaag waxba lagu cabi karaa istaag waxbaa in lagu cabi karo nahyiganse xaalkiisa waa maxay nebiga waxaa ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam inuu istaag wax ku cabay asaaniid saxiixay uga sugnaatay ayb oo cali bin abi aalib xadiis uu werinaya jiro intuu biyo istaag ku cabay ayuu wuxuu yii saanuu nabiga u cabeeyey istaaguu biyaha ku cabay ayb xadiidkaana yaan lagu cabin u leeyahay see la yeelaa marka culamada qaarkood waxay dhaheen maslaku waxay mareen maslaku tarjiix oo waxay dhaheen ka nebiga inuu istaaga ku cabay ficil ficil waayo kana qowl waayo walqawlu muqadamun cala lficli qawlkii ficilkana qowlaa la hormariyaa bacd alculamaana waa jamciyeen oo waxay ku jamciyeen waxaa lagu xambaara xadiidkan inuu asalkii yahay inaan istaag wax lagu cadin marka uu nebiga istaag wax ku cadayna xaalad daruuro inay ahayd matalan meel aanu fariisan karin oo kale inay ahayd cariiri dartiis aysan la fariisan karin see la yeela marka istaag haddii wax lagu cado dhib ma leh marka kaasna in lagu xambaaro xaalatulidiraar kana lagu xambaaro xaalatlikhtiyaar kana in lagu xambaaro nahyi sida ugu fiicanna laashaka saasa inta ugu badan culmadana waxay dhaheen xadiidka nahyiga nahyu tanziih waay kaasna bayaanu ljawaazi u nabigu usameeyey saana waa lagu jamciyey markuu istaaga ku caday inay banaantaho dadka tusaayo markaana in laga fiican yahay sooma ka saa dogsayntii nebigu markau wax samaynayo libayaani ljawaaz oo u samaynayo asaga kama ahan khilaafu ee asaga ajarowba keela sababtoo ah sharciga oo bayaanina mogtaha la dhihi maayo marka nebigii baa sidii laga fiicnay sameeyey mala dhahay sidaana markataan ogaada culamada marka sheekh albani raximahullah ta sida hore u rajaxaa oo wuxuu yihahdaa istaag waxba laguma cadi karo weliba alfaad waxaa soo aroortay yii zajara rasuulullah nebiga waa canaantaa soo aroortay mar haddii canaan la sheegayna shay karaaha layskuma canaananayo sidaas oo kale laakiin isaga marka maslaku maslaku tarjiixu qaadayo ficil waayo udhahay axaadiista banaynayso kana qowl qowlkaa la hormarina laakin waxaa ka fiican in la yidhaha sida ibnulqayim iyo kale asalku waa saan nahyigaa asal inaan istaag wax lagu cadin laakiin ficilka nebigana maxaa laga qaadana xaalat liqdiraar haddii meel cariiriyaad joogtaa fadhi maba lehda biyaad cabe meelaa fariisata maba lehda seyeel istaagaa see cabe markaas laa basa ayb meeshaan marka imaamu nawowi imaamu nawowi isaga wuxuu u nusreeyey nahyigaa nahyu tanziih inuu yahay markaasu wuxuu yidhi qaadi ciyaadna waa radiyey qaadiciyaad oo isagu markaa masaladan axaadiiu ruksa miya ama axaadiiu ruksaha ma ansixin saas oo kale hadal noocaas oo kale yiri markaas ibnu xajar uu yidhi wow imaamu nawowi qaadiciyaad waa naqdiyey laakiin insaaf wuxuu ku jiray inuu naqdigiisa waxyaabaha uu soo bandhigay inuu ka jawaabo laakiin ma samaynin insaafkuna saa ma ahan markaa kadib ibnu xajar marka uu jawaabay qaadi ciyaad oo adiladiisa uka jawaabay marka insaafku waxay tahay markaa qof naqdinayso adilada u daliishana inaad keento waa haddaa adigu maqaam tacliim aad ku jirta ama maqaam wax kala bayaanin qofka mukhaalifka kanuu daliishadaa daliilkan waa daciif likadaa ayuu daciif ku yahay ama waa saxiix laakinahu saan waayo wejkiisa in la dhaho laakiin maanta dhan taada inaad dadka u daldasho ra'yiga kalena aadan hal daliil xataa keenin oo dadka ugu suuraysa ra'yiga kale inuu bidco yahayba kaas marka insaaf ma bal alxaafid ibn xajar wuxuu diidaa qaadi ciyaad oon la sheegin adunyadiis aan looga jawaabin in naqdi keliya laysaga naqdiye keliya yuu diidaya anhu qaal qaala rasul la sal sl ida ntacala axadukum midkiin hadduu kaba gashanaayo falyabda bilyamiin midigta ku bilaabo faidaa idaa nazaca hadduu siibaayona falyabda bishimaali bidxda haku bilaaba bidxda waltakun ilyumnaa midig ha noqoto awalahumaa tuncalu midda ugu horeysoo loo labisaayo waaakirahumaa tunzacu iyo midda ugu dambaysaoo laga siiba ha noqoto aadaabta kabagashiga rog la gashana midigtaa laga bilaaba bidxda marka la siibayo bidxdaa laga siibaa midigtu marka maxay noqonaa tan ugu horeeya oo loo labiso iyo midda ugu dambaysa oo laga bixiyo karta tan ugu dambaysa kan marka waxaa laga qaadanaya kabagashiga xataa sharcigu waa ku tilmaamay wacanhu qaala rasuul lahi sala allahu alayh wali wasalam laa yamshi aanu socon axadukum midkiin fii naclin waaxidatin hal kabood isku socon halka waliyuncilhumaa jamiican labadiisa lugoodba ha u labiso kabaha aw amase liyaqlachumaa jamiican ama labadaba ha ka siibo muttafaqun caleyh xadiis muttafaq xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya hal kab inaada ku socon misal kabkiia kaa go-day inaad sii go-da gacanta ku qabsato oo halkab ku socoto maya aadaabta ma aha labada iska wada siif cagacadaan iska soco maxaa yeele in cagacadaan la socdo wax dhiba ma leh ah, aataarta qaaraaba soo aroorta cagacadaan in yani la socdo mararka qaar marka eh, ama labada kabood ha iska siibo ama labada kabood ha qabo culamada marka sheekhulislaam ibnu taymiya waxay leeyihiin xikmada waxay tahay in labada lugood loo cadaalad sameeyo sababta kabtaan maxaa loo gashta awel liwiqaayati rijli ama liwiqaayati alqadam yani gomodaha cagaha inay kuu ilaaliso ay kaaga ilaaliso waxyaabaha duraayo iyo qashinka iyo waxyaabaha noocaas oo yaa loogu talagalay saa darteed waa inaad marka aad aad aad haddii mar aad mid siibto midna aad wadato ma soo xasila waxaa laga yaabaa lugtaan kale in wax kaa mudaan marka labada lugood inaad u cadaalad samayso labada iskasi sooma garan ama labada inaad u labisto saa ugu cadaalad samayso waan ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasul la sal slam laa yandur illaahu alla ma eego ilaa man axad jara sawbahu maradiisa jiiday khuyalaa liajli khuyalaa kibir u jiiday muttafaqun caleyh makhyala isbaalkii marka dharka anqabyada laga hoos marira xaaraam yaha laga qaadana khusuusan hadduu yahay khuyalaa weliba dembigiis waa sii weyn laa yukalimhum llahu walaa yuaki walaa yanduru ilayhim ywma alqiyaamati walaa yuzakihim walahum cadaabun aliim atisaas man jara thawbahu khoyaalaa ilahay qofkii saas oo kale ujiido ilahay mafsirina cuquubo dheeraadau leeyahay marka amaa ninkii jiido oo asaga dhaho aniga kama wado kibir iyo kama wado asaga laftirkiisa waciidka waa soo gala famaa asfala alkacbayni fa fi nnaar lama kala qaado marka sancaani iyo sancaani risaalow ka alifay isbaalka wuxuu leeyahay marka labadoodaba nahyiga waa soo wada gelaya haddaad kibir u samayso iyo haddaadan usamayninba laakiin marka aad kibir u samayso kasii cadaab daran tahay cadaabka unbaa sii kala daran maahani tan laftirkeeda inay banaan tahay maaha <coughs> waxaadna ka garane abubakar qisadiisa oo inaka lasta mima yafcalu dalika khuyalaa qisada waxaa ka muuqato abubakar inuu dadaalayo abubakar nin caato oo ahaa marka marada wax ka dhaadhacaysa mar walba waa ku mar walbaa marka kor usoo qaadaya markuu arka marka nabiga inuu dhib ku qaba ayuu yii adiga kolle uma samaynayso yii kibir iska daa soo garan marka abubakar waa ku dadaalayay nin asagu markuu dharka tolanaayo ku jiidaayo dhulka oo dhahaayo igu cabir yani anqaw iga hoos mari haddana abubakar qisadiis inuu la imaado khalad abubakar waaba dadaalaya ee maradaa mar walba dhacaysa maadaama u aada uu caato u ahay say <coughs> xadiis ka muuqanaysa tan kale macawiiskii haddaad markaad duubsanayso adiga ugu tala talagasha noocaas iyo qamiiskii ood sidaa yeelaysidba kaasu makhyala laftirkiisa noocaas sidoo kale nebigu marka ibn cumar uu ku yiri irfac izaaraka izaarkaaga kor u qaad kalama qaadin nebiga ibn cumarna oo kale kibiro u sameynaya in la dhaho taas xoogaa ma ma muuqanayso ibn cumar inuu kibir mutakabir inuu ahaa taas ma ma ma la suureynayo marka ibn cumara noocaasa nebigu kama yeelina kor uqaadaye marka labada kolba waxaa wey waa xaaraam islaam haddii khuyalaa u raacana kaba sii daran wacanhu ana rasuula lahi sala allahu alayh ali wasalam qaal idaa akala axadukum midkiin hadduu cuno falyakul hadduu cunaayo falyakul biyamiinihi midigtiisa ha ku cuno waa amar marka waidaa shariba hadduu cabaayna falyashrab biyamiinihi midigta ha ku cabo marka bidix waxa lagu caba ma aha koobka wasaqooba xalamada layiraa faina shayaana yakulu bishimaalihi shayaanka bidixdiisa wax ku cunaa wayashrabu bishimaalihi ku cadaa marka waxaa kaloo laga qaadanaa cadamu tashabuhi bishayaaiin shayaaiinta inaan laysu ekaysayn shayaaiinta insigana inaan isku ekaysayn waa la diiday kuwa jinigana in laisku ekaysayn kuwa jiniga nabigaaba nooga warrama seyihiin laakiin kuwa insiga anagaa naqaanaba ujeednaba dabcigooda marka habka wax loo cunayo xataa in lagu khilaafo dad marka waxaa jira iyagu gaalada habkay cunaan jecel ay kuleeyiin cuntada marka lasoo dhigo waxaan jecelnahay mugdi inaan wax ka cuno shumac yar la shido anaa arka kuwa islaam sheegana noocaas maalka in la demiyo shumac laba dhinac lagu shido aan cuntada ku cunno kadib marka cuntadii lagu daaho hal saxan in la cuno taqriiban saddex sax ilaa afar sax ada marka wuxuu kuleey saan dadka yurubiyaankaasaan wax u cuno kuleey waruuridaan wax dhintay wax lagu daydana ma aha waa niman aan nolol qiimale aysan ku jiro ma soo cadaysanaayo kaadida si fiican isaga ma dhaqaayo saxaradoosa si fiican isaga dhaqaynin noloshiisa o dhan nolol qariba w ilahan ka maga galnay marka qof muslim inuu yiraa isagan ku dayana nebiga muxuu ugu daya waay nebiga ma jecla hadhowna waxaa laga yaaba inuu kuleeyahay nbiga salliga nebiga diidan yihin nasal lah salaam min sunadii nebiga lagu kari la-yahay haddana salligan sheega dhahayan camr bni shucaybin can abihi can jadihi qaala qaala rasuul lahi sala lahu alayh ali wasalam kul cun washrab cab walbas labiso watasadaq wax sadaqayso fii gayri sarafin israaf la-aan sharcigu feeri halkaan marka idan waxaa lagu naqdina dadka isgaajaynayo oo dhahay adduunyada waa ka zaahidayna wax ma cunayno hadhow marka marka naftiisii dhibaato iyo cudurro u keenayo islaamku ma ogola dhexdhexaad ba islaamka nebi waana soomi jiray r waana afuri jiray saasudhee kul un washrab cab walbas labiso watasadaq sadaqayso allana udhawo lakin maxaa lagaa rabaa fii gayri sarafin xadgudub la-aan walaa maylati walaa makhilatin iyo kibir la-aan kibir iyo makhyalo iyo faajeertan iyo adoon yeelin akrajahu abu daawuud axmedu wacallaqahu lbukhaariyu xadiidka bukhaarina waa mucallaq ahaan buu usoo saaray bila tawfiiq wsl llahu wslm ala nabiyina mxamedin ali sabi ajmaciin lah rabi lcaalamiin wsala allahu waslama ala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii buluq lmaraam min adilat laxkaam lilxaafid ibn xajar alasqalaaniyi raximah llahu tacaala masalatu waxaan dib ugu laabay umin wanafki oo darsigii hore uga soo hadlay axaadiista cidkay ugu dambeysay ayb ayuma mraayuma amatin waladat min sayidihaa fahiya xuratun bacda mawtihi cumar waqfigiisana uu raajix ku ahay xadiidka horena aan usoo marnay iyadoo kale nebi waa ruqseeyey markii dambena laakiin cumar ayaa nahiyey asxaabtana waa ku raaceen khulafaa uraashidiinta markaas joogay taas marka waa fiicantaha inaan la iibinin umulwelidka si ay xornimadeeda u hesho ninkii iibiyana hadda waxaa weyaan rukso nebiga uu bixiyo unbau ku taagan yahaydhibaata male ayb baabu lbiri wasila baabu lbiri baabu bayaani fadli lbiri biriga khayrka fadligiisa ayuu baab yahay kan wasilati iyo xiriirinta dadka in la xiriiriya ay waajib tahay marka in la xiriir abi hurayraa radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama man axaba qofkii jeclaado an yubsada calayhi in loo loo fidiyo fii risqihi risqigiisa wa an yunsaa lahu in dib loo dhigo isaga fii atharihi cumrigiisa dib in loo dhigo althar bimacnaa alcumr cumriga falyasil xiriiriyo raximahu qaraabadiisa akhrajahu lbukhaariyu xadiidka marka waxaa ku cad qaraabo xiriirinta fadliga ay leedahay in risqigana lagu waasiciyo qofkana cumrigiisa loogu dibdhigo waxaa laisweydii kara waxay ka hor imaanay baa la dhigi karaa daahirka faidaa jaaa ajaluhum laa yastakiruuna saacatan walaa yastaqdimuun cumrigiisa hadduu xadidnaay marka hore see cumriga loo loo dibdhigaa marka culamada waxaa un marka lasoo koobo ay isagu imaanaya laba macno in loo jeedo an yunsaa lahu fii aharihi bimacnaa waxaa weyaan raadkiisa in la dibdhigo oo cumrigiisa barako loo yeelo oo cumrigiisa daacadii ilahay inuu ku dhamaysto qofkaas oo markau dhinto kadibna daacadii ilaahay lagu xuso taas marka waxay ka dhigan tahay soo cumrigiisii la dibdhigay oo kale mar haddii qofkii waxay lamid tahay wataraknaa caleyhi fi laakhiriin oo kale ninka haddii wanaag iyo khayr iyo duco lagu sheeg sheegayo ma dhimanin waa nool yahay marka si kale loo fiiriyo oo raadkiisi iyo magaciisi iyo ayaa nool marka macnahaas in loo jeedo oo qaraabe xiriirintu waxay keenaysaa qofka cumrigiisa inuu barakoobo oo daacada ilaahay keliya markaa uu ku shaqeeyo hadday cumrigiisa uu barakoobana markuu dhinto xataa kadib waa la sheegsheega waana loo duceyna macno labaado in xaqiiqadeedaba lagu xambaaro oo cimri dherer ayaa laga helaa daacada ilaahi subxaana wa tacaala qaraabada xiriirinteeda taana marka inay tahay ajalkii qofkaan udhignay marka hore ilaa agtiisa masalan qofkan boqol sano ayaa udhigan haduu qaraabada xiriiriyo boqola uga qoran inuu xiriirinayna ilaahay waa ogyahay marka ilaahay agtiisa boqola ugu taalo loox maxfuudkii amaa malaga waktiga la siinaayo isaga y takyiir waa aqbali karaa hadii malaga la siiyo lixdan sano ilaahay afartan sano qofka ugu dari karaa boqol waa uga dhigi karaa laakiin boqolkaas dambe oo qofka loogu daraayo yani cumriga fii cilmi illaahi ma isbedelayo laakiin amaa fii cilmi lmalak malaga cilmigiis iyo la ogeysiiyey marka waxaa weyaan yasluxu litagyiir kaas waa isbedbedeli karaa waana macnaha ay ku macnayeen culamada yamxu llaahu maa yashaau wayuhbit wa cindahu umu lkitaab mida ay dhahaan marka macnuhu marka waxau noqonayaa ninkaan in lixdan sano ayuu noolaana haddii uusan qaraabadiisa xiriirinin hadduu xiriiriyana boqol sano laakiin cumriga uu ku dambaynayo oo aan saacadna loogu daraynin oo ilaahay sheega laa yastakhiruuna canhu saacatan walaa yastaqdimuun waa midka ilaahay uu ogyaho loox maxfuudka ku taallaba maxaa yeele sababka iyo sababka inaad samayso iyo inaad shaygii u sababtu ahay labada aada hesho waa muqadar min cindi illahi tacaala <coughs> ama wixii malaga la siiyey isaga waa isbedeli karaan marka macnaha in lagu xambaaro oo saa lagu macneeyo ayaa ugu dhow shawkaniya risaalo ka qoray masaladan cumriga dhee cumriga dheerayntiisa iyo waxyaabaha kusoo arooray iyo sida loo diladan loo jamcinayo wacan jubayr bni mudcimin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laa yadkhulu ljanata jannada ma gala qaadicun mid qaraabo goys ah yani qaadica raximin buu ujeedaa muttafaqun caleyhi marka qaraabogoysnimada inay dembi tahay kabiira ah mar haddii jannada ma gala layii marka jannada ma galo macnaheedu waxaa weyaan marka eh, dadka jannada gelaayo ugu horeyntii ma ahaanayo oo hadduu doono ilaahay waa ciqaabayaa bacda ciqaab kadib hadduu muslim ahay jannada waa u dambeeya ama haddii uu qaadicnimadaba uu xalaaleysanayo isagu markaas mana gelaayo jannada waana ku waaraa naarta sababta ah waa kufri arinta eh, bacd alcilmi walbayaan wacan ilmugiirati bni shucba radia allahu canhu can rasuuli lah sal slama qaal ina allaha anla xarama calaykum wuxuu idinka xarimay cuquuqa alummahaati hooyooyinka in la caasiyo wawa'da albanaati gabdhaha oo la nolol duugo wamancan ayuu idinka reebay wamancan diidmo iyo wahaati iyo keen diidmo iyo keen waa idinka reebay yani wamancan xuquuqda idinka laidinku leeyahay oo alla idinku leeya muslimiinta idinku leeda inaad diidaan mid aydnan lahaynna inaad keen keen dhahdaan ood baryada badisaan taas waa mancan wahaati wa kariha lakum alla wuxuu idiin kaalay qiila iyo waqaala qiila waa la yiri waqaala wuxuu yiri alla idin kaalay wa kahrata su-aali iyo su-aal badan oo aan macna ku dhisnayn wa idaacat almaali iyo maalka oo la dayaco mutafaqun calayhi maxalushaahidka waxaa weeyaan in allaha xarama calaykum cuquuqa alummahaat hooyooyinka in la caasiyo caaq lagu noqdo la gooyo caqa ay qaaca waa gooye cuquuq umahaad marka abcu umahaad la jaro oo la gooyo wawa'da albanaatna gabdhaha oo la nolol duugo nolosha lagu aaso say carabta samay jireen wa mancan wahaati inaad adiga wax diiddo xuquuqdii lagugu lahaa mid adiga aadan lahaynna keen keen inaad leedahay malabsanaysa mar walba oo bani aadamka dabeecadiisana wax sahla u jecel laakiin lama rabo inay noqoto qofku inuu xuquuqdii lagu lahaana diido mid kalena u hanqal taago an weliba qofka daalib cilmiga khaasatan dabeecad u fiican ma aha arrintaa iyadana baryada badan iyo qofka inuu asaga xuquuqda lagu leeyahayna ou dadka u diido wacan cabdillahi bni camrin radi allahu canhuma an nabiy wakariha lakum qiila waqaala qiila waqaalana waan idinka reeba fadhi ku diriradan waa qiila waqaala waa meelan soo fariisana maanta dhan hebel saasuu yiri taasaa lalahay qiiladii marka waxa weyan saasaa la yiri waqaalanan hebel saasuu yiri nabigana wuxuu yihi sal ly slam kafaa bilmari isman kafaa bilmari kadiban an yuxaditha bikulli maa samic qof been waxa ugu filan inuu ka sheekeeyo wax allaala waxuu maqlay maxaa waxaad maqashay adaadan kala soocin qaarkood waa been si dariiq oo kayru mubaashir ah ayaad beentii ufaafina lama raba marka qof hadhow marka inuu yidha runan sheega waa la ii sheega waxaan ma ku filna wa kasrata su-aal su-aal badan oo aan macno lahayn madax adeyg iyo ku dhisan iyo dadtijaabis wa idaacat almaal iyo maalkoo la dayaco ayb tabdiir maalka lagu sameyo muttafaqun caleyhi wacan cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma can nabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal rida allaahi alla ridihiisa fii rida lwaalideyni labada waalid ridahooday ku dhex jirtaa wa sakhatu llahi alla caradiisana fii sakhati lwaalideyn labada waalid caradooda ayay ku dhex jirtaa marka de waalidka hadduu ka caroonaayo wax ilaahay raalli ka yahay ma soo gelaysa baabkaas marka waxaa weyan hadaad waalidka adiga ka caraysiiso oo xuquuqiisi aadan la imaanin oodan gudanin waxaa weeyaan eh, allah kuu caroonaya sababto ilahay wax walba dembiye wa waa wax walba u nacaayo u caroonaya akhrajahu tirmidiy wa saxaxahu ibnu xibaan walxaakim ibnu xibaan iyo xaakimna way saxiix xadiidkan tirmidi laakin waa cileeyey waqti ayuu ku cileeyey wuxuuna yiri walam yarfac nacam wuxuu yiri xadiidkan riwaayati gundar can shucba inuu y sheegay can yacla bni cataa can abiihi can cabdillahi bni camrin naxwahu walam yarfachu gundar ma aanu rafcinin xadiid hada asaxu in aan xadiidka uusan marfuuc ahayn oo mawquuf uu yahay mawquufun calaa cabdillahi bni camr inuu yahay ayaa saxsan bu yii tirmidi oo marka tirmidi xadiiska wuxuu ku cileeyey riwaayada mawquufada inay saxiix tahay oo ay almawquuf asaxo mar kalena wuxuu yihi tirmidi waxa uu yihi wahaakada rawaa asxaabu shucba shucba ardadiisu saasay u wariyeen can shucbata ayay ka wariyeen mawquufan isagoo ah walaa naclamu axadu rafacahu ayra khaalid ibn lxaari khaalid ibn alxaaris ayaa xadiidka rafciye isagoo shucba ka warina usood budub shucba ardadiisa oo dhan khaalid marka laga reebo xadiidka waa waqfiyeen min qawli cabdullahi bn cumar ay ka dhigeen amaa khaalid ibn alxaaris isaga xadiidka waa rafciyey nebigu u koryeela caleyhi salaatu wasalaam <coughs> laakiin khaalid ibn alxaaris iqa waa isaga oo ibn xajar wuxuu ugu tarjamay iqatun sabtun marka dhib ma keenays in labada majlis waxaa laga yaaba inay laba majlis kala ahaayeen ayb inay dhib keentana waa suuragal kolley adilada marka la fiiriyana waxaad moodaa inay xadiidkan adilo badana umarkaati kacayso wacan anasin radia allahu canhu an nabiy sal allahu alayh ali wasalama qaal waladii nafsii biyadii baan ku dhaartee ilaaha nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtee laa yuminu cabdun adoon ma rumaynaayo xataa yuxiba lijaarihi ilaa uu dariskiis kala jeclaado o liahiihi ama walaalkiis maa yuxibu linafsihi waxuu naftiisa la jecel yahay muttafaqun calayhi tanna marka waxaa weeyaan qof inaan iimaan marka laa yuminu marka laleeyahay shayga iimaanka lagu anfiyo iimaanku asale faracu leeyahay iimaanka asalkiisa haddii la anfiyo maa bacdahu ila alkufri oo weliba diinta looga baxo waa tasdiiqa iyo xubiga iyo waa tasdiiqa xubiga ilaahay aan la jeclaana le rasuul diinta qaraarka iyo haddii la anfiyey wax ka dambeeya mabale iimaankuna wuxuu uqaybsamaa marka iimaanka ku dhamaystir maayo wuxuu uqaybsamaa kamaal waajiba iyo kamaal mustaxab marka farac iimaanku leeyahay oo waajiba haddaad ka tagta adiga iimaanka waa lagaa anfi karaa laakiin hab noocee lagaaga anfinaya asluhumaa lagaa anfiyey maya lidalika marka laa yuminu marka laleeyahay iimaankii dhabta ahay ee kaamilka ah lagama helina laga wadaa soo ma garani iimaankaasna waxa lagaaga anfinaayo waa un wax kabiira ah shay iska sunno oo mustaxabad ka tagtay iimaan ma lagaaga anfinaayo shay haddaad aragta iimaanka lagaaga anfinaayo waxa weeyaan waa kamaal iimaanku lahay oo waajiba inaad ka tagtay kamaal iimaanku ou lahaa oo waajiba inaad ka tagtay unbaa lagu anfiyaa laakiin masalan labada ragcoo duurka ka horeysa ama ka dambaysa haddaa ka tagto iimaan maa lagaaga anfina maya shay mustaxaba iimaanka laguma anfiyo qaacido guud a sheikhulislaam ibnu taymina kitaabulimaan uu ku sheegay iyo meelo kaleo kutubtiisa a ah. hadaad maqasha laa yuminu gaal waay macnaheedu maaha maana iimaanka ayaa laftirkiisa asal iyo farac leh marka cadamul iimaanka iimaan la-aanta aslul iimaan ka horjeedo waa kufri mukhrij can ilmilla qaybtii marka iimaanka faraciisa waxa kasoo horjeedana waa kufri kufrun duuna kufrin saasaa tacdiimu qadri salaadka u sheegaa marka laa yuminu gaal waay macnaheedu ma aha wuxuu yihi marka addoon ma rumeeyo ilaa uu dariskiisa ama walaalkiis kala jeclay waxuu naftiisa la jeclay riwaaya waxay ku daree maa yuibu maa yuxibu linafsihi min alkhayri waxa naftiisa oo la jecel yahay oo min alkhayri khayr hadaa naftaa shar la jeceshahay inaad walaalkaada shar la jeclaato maya ma la raba taas muttafaqun caleyh marka qofka muslimkaa qofka kale muslimka inuu wanaagga la jeclaado shay sunaa ma ahan waajib hadaadan la jeclaanin marka de waxaa weyaan kamaal waajibaa ka tagtay iimaankaada dhaawac weynaa ku yaalo dhaqar weynaa ku yaalo inkastoo asalka aada haysato asalka marka waxay culamada ku shabahaan iimaanka asalkiisa iyo faraciisa qofka bani aadamka luqunta haddii laga gooyo ma noolaana asalkaya ka maqan iimaan aan asal lahayn waa saas iimaanka marka waxaa u asala tasdiiqa iyo iqraarka iyo acmaasha quluubta qaarkood xubiga iyo waxyaabaas ayb laakiin qofka haddii laga gooyo gacantan waa noolaa karaa sooma laakiin maxaa lagu tilmaamaa bani aadam oo naaqis ah waa la leeyahay saasoo kalea mumin naaqisuliimaan loo dhahaa hadba waxa maqanaa la fiirinaa nebiguna iimaanku acdo inuu qaybo badan yahay u sheegay aliimaanu bidcun wa situuna shucba ayuu shucabtaas marka waxaa kamid a minhu maa yazuulu biliimaani kullihi shucabtaas u sheegay qaar hadii la waayo iimaanka dhan la waayanaya jirto sida tasdiiqa iyo laa ilaha illahu qofka inuu qirto iyo kale iyo asoo awood awoodi karo yaa kamid a wa minhu maa laa yazuulu biasli liimaan wax aan asluliimaanka aanu ku zuulaynaa jirto oo shucabtan ka mida sida imaadatlada can dariiq soo iimaanka kamid maaha hadii aan la samaynin iimaanka dhan maa ku zuulayna maya laakin qaybaa kaa maqan ogo imaanka saasaa ah, culamada usheegaan an ibni mascuudin radia allahu canhu qaal saaltu rasuul lahi sal l slam aan su-aale ayu dembi acdam dembi keeba ugu weynin badan qaala wuxuu yii an tajcala lilahi niddan ilahay inaad mid u samayso mid kufaca wa huwa khalaqaka ku abuuray yani ilaahay oo ku abuuray alla oo ku abuuray ood ogtaha inuu ku abuuray haddana inaad cid kale la sinto waa dembi aada u falxuun qultu uma ayu yaa kuxigaan ii qaala wuxuu yii uma eh, ayu yani dembigee ugu daran intaa kadib qaala uma an taqtula inaad disho waladaka ilmahaaga khashyata an yakula macaka adoo ka baqaha inuu kula cuno cuntada inuu kula cuno saxanka kula qaybsado adoo ka baqaa inaad cunugaagi u disho awalan qatli waay oo dilku shirkiga ku xigaa haddana asagoo dil ah ayaa haddana markaad ilmahaagii disho qaraabogoysnimo kale ay la socotaa waa qatli dembi weyn oo haddana suurad xun ku dhacay qultu waxaan ihi uma ay qaala waxau ihi uma an tuzaaniya inaad ka zinaysato xaliilata jaarika deriskaaga xaaskiisa ninka deriskaaga ah ee adiga sirtiisa aada ogtahay zinada iyadoo xun haddana deriska maxaa loo dhahaasaan sababto dariska xuquuq uu leeyahay mida kale adiga dariskaaga waa ku ogyahay waqtigaad guriga ka maqan tahay waa ku ogyahay marka saa darteed ninka ka faa'iideysanayo ogaalkiisaas haddana aan dhowreynin xurmadii deriska hadda waa qof zaani aada u foolxun w iyadoo zinadu ay daran tahay haddana middaan ay suuro aada usii xun ay tahay muttafaqun calayhi manaa marka dunuubtu inay xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa eh, dunuubtu inay kala daran tahay qaarkood qaar kale ay ka daran yihin gaalnimadana ay ugu daran tahay waan cabdillahi bni camr bn caas radia allahu canhuma ana rasuula lahi sal slm qaal min alkabaa'ir waxaa kamid a kabaairta shatmu rajuli ninka cayba oo cayray waalideyhi labadii dhashay qiila wahal yasubu rajulu waalideyhi wahal yasubu macaayaya arajulu ninka waalideyhi labadiisa qaala nacam buu yihi ha yasubu aba rajuli ninka aabihiisa u caynaya fayasubu abaahu ka kalena aabihiisa u caynaya midkan waxaaye wayasubu ummahu fayasubu ummahu muttafaqun calayhi xadiidkan waxaa laga qaadanaa dunuubta inay kabaair saqaair ay kala leedahay oo dunuub kabaaira ah inay jirto ayaa laga qaadana xadiidkan sababtoo ah nabiga wuxuu yihi min alkabaairi bu kabaair marka inay jirto ayaa laga qaadana xadiidka waxaa kaloo daliil u yahay xaqa ay leeyihiin labada waalid in laga ilaaliyo waxay cay usoo jiidi karo wahadana waa min baab walaa tasubu ladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu llaha cadwan bigayri cilmin haddaadan adiga toos wax u caayinin laakin aad caayada usoo jiido iyado laftirkeeda waa adoo cayso kale waa daran tahay marka marka waalidka caay ha usoo jiidin waa adiga in la caayo adiga sabab ha u noqonin xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya wafiihi alcamalu bilgaalibi shayga haalibka in lagu camal fali karo maxaa yale nin hadow nin aabihiis caayo sida haalibkaasna aabihii in la caynayo soo maa taasoo marka nebiga wax ku dhisay way dhici kartaa inaan inuusan ku dayanin oo aan waalidkiis lacaynin laakiin tee badan in waalidkiis laga aamuso in laga aargoosto tee dadku u badan yihin in laga aargoosta u badan yihin saa darteed marka ayaa in alcamalu bilaalib ayaa xadiidka laga qaadana waan abi ayuba radia allahu canhu ana rasuula lahi sal slam qaal laa yaxilu limuslimin qof muslim ama xalaal ah an yahjura akhaahu walaalkiis inuu ka hijroodo fawqa talaati layaalin saddex habeen ka badan yaltaqiyaani way kulmayaan fayacridu hada kan waa jeesanaya wayucridu haada kanna waa jeesanaya wakhayruhumaa labadooda kan ugu fiican oo ugu khayr badan aladii yabdau bisalaami midka salaamta bilaabaayo waaye muttafaqun caleyhi halkaana dadka muslimiinta xiriirka ka dhexeeyo yaa looga hadlayaa oo inaan iska jeesanin oo salaanta iska goosanin halkaan marka culimada badankood waxay dhaheen halku col intou ku dhamaadaan salaan ku dhamaadaa mar haddii labadooda ay isa assalaamu calaykum waraxmatullah ka kalena wacalaykum asalaam u dhaho labadaas qof bis waay marka hijradii iyo colkii meeshaas ku dhamaaday culamada badankood saasay ku tageen imaam axmed se wuxuu yidhi maya buu yihi nacam oo laa yabra-u min alhijrati ilaa bicawdihi ila alxaali alatii kaana calayha si kale colku ku dhammaan maayo yii ilaa sidii markii hore ay ahaayeen ay iskaga soo laabanayaan maaha kale ninkan waa wada sheekaysa jirteen saaxiibaad ahaydeen addunya ku kala aamusteen asalaamu calaykum waraxmatullah aa kala tagtaan kuma filno leeyiin saa isku ahaydeen awel waa inaa isku ahaataan markaasuu dhamaana ajirigi marka qowlka imam amed saas laakin xadiidka daahirkiisa salaantaa ka muuqato inay ku dhamaanayso waxaa kaloo uu yidhi nacam tarku lkalaami in kaana yuadiihi in kaana yudiihi lam tanqadic ilhijratu bisalaam haddii labada qof markay hadalka kala goosteen kadib salaanta oo midkood oo kan kala salaamo haddii ay weli ninkii kale ou dhibsanayo war ninkaan muxuu kuula hadli la-yahay weli ay jirta cuqdadaas hajrigu ma dhamaanina waa yiri imaam axmed waxaa kaloo xadiidkan marka kelmadan akhaahu an yahjura akhaahu waxaa laga qaatay muslimka inay ku khaas tahay xukunkan oo gaalku asaga laga hijroo ka mafhuum waay marka akhaahu mafhuumay leedahay ibnu cabdilbar wuxuu yihi culimadu waxay ku ijmaaceen hajrigu inuusan banaanayn wax saddex beri ka badan <coughs> inuunan banaanayn ilaa qof laga cabsanayo hadalkiisa la hadlida lala hadlaayo haddii laga cabsanayo qofka diintiisa iyo adduunyadiisu in diintiisu ay fasaadayso ama nafsadiisu iyo adduunyadiisu dhib u imaanayo hadduu ka cabsanayo diintiisa u baqaa adduunyadiisa u baqaa barar inuu ku dhaco ka baqaa markaas iyada taas kuma jirto saddex maalmood ka badan oo ka aamusnaa karaa markaas haddii ninkaan la hadalkiisa ou darar diini a ah ka dhalanayo markaas wuxuu yihi waruba hajrin khayrin min mukhaaladatin mu'diyatin waxaa dhici karta yii hajri ka khayr badan qof aad mukhaaladayso oo adiga ku dhibaysa diintaada dhib u ah mararka qaar qofka inaad assalaamu calaykum ka tagtaa fiican soo ma garan mar haddii diintaada oo dhib u keenayo adeeg <clears throat> maxaa kaloo khadaabe isaga uu ka bixiyey waalidka hijrada uu ilmihiis ka hijroonayo iyo ninka hijrada uu naagtiis ka hijroonayo edbin darteed taas baabkaan ma soo gelaysa <clears throat> maxaa yeele nabiga caleyhi salaatu wasalaam xaasaskiisa muddo bil ah ayuu ka aamusnay oo ka hijrooda bil marka taa ma soo gelayso waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay hajriga adduunyada ku dhisan ama hadduu hajrigu mid diin ku dhisan waa ah banaan yahay maxaa yili nabiga caleyhi salaatu wasalaam eh, ninka eh, eh, kacb ibnu malik iyo hilaal ibnu umaya iyo muraarata bnu rabiica waatan ka aamusnaa ah konton habeen wacala alaaai aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim lardu bimaa raxubat waak ilaahi subxana watacaala dhulkiyaa ciriiri la noqday saddexda nin konton habeen aa laga aamusnaa marka ma isdiidayaan xadiidkan iyo qisadaas maya maxaa iyagu dembigay sameeyeen dembigaas dartiis ayuu nebiga uga aamusnaa ilaa laga toobad aqbalo <clears throat> amaa laakiin hajrigu markuu ku dhisan yahay adduunye lama ogola saddex beri inuu dhaafo hadduu saddex beri dhaafo dembi waayo sooma kasan <coughs> midka diiniga ana wuxuu ku dhisan yahay isaga laftirkiis wuxuu ku dhisan yahay eh, wuxuu ku dhisan yahay dawaabid dawaabidda uu ku dhisan yahay midkaas waxaa kamid a sheikhulislaam ibnu taymiyana oo ka hadlaa eh, juska labaatan iyo sideedaad oo uga hadlaa waxaa kamid a midda iyada marka eh, qofku inuu yahay qof hajrigu laba nooc waay midna calaa wajhi zajri waay midna waxaa weyan calaa wajhi alcuquul mid waa qofkaa lagu canaanana mid qofka ayaa lagu canaananaya midna waxaa weeyaan waa cuquuba midna qofka ayaa wuxuu uga dheeraana maaragtay in qofkan cudurkiisao kale uu ku dhaco <coughs> midka qofka canaanta looga dhigaayo oo lagu sajrinaayo dawaabiduu leeyahay waa inuu ilaahay dartiis inuu yahay ko an yakuna lilah sababta waa camal camalkuna ilaahay dartiis hadownan ahayn wax soconaayo mala ma ah kan kale ee labaad waxa waaye qofku inuu yahay <clears throat> muraacaatu dacfi alhaajiri waalmahjuur qofka hijroonayo iyo kan laga hijroonayo dacfigiisa iyo quwadiisa in la ilaaliyo oo haddii uu ninka laga hijroonayo ou yahay nin magac badan atbaac badan leh qof markaas ama imaam ah ama qaadi naaib ah yani wax ka naaib ah amiir ka naaib ah oo kale qof noocaas hadii uu yahay oo wax ku imaanayo maslaxa aanay jirin hajrigiisa markaasoo kale hajrigu mashruuc ma aha bal waxaa weyaan mudaaraad in la sameeyo waa la almudaara mudaaraadkuna waxay tahay in wax laga tago si loo taxqiijiyo shay diinta maslaxo weyn u ah waana midda imaam axmed uu yiri raximah llahu tacaala midda uu yiri waaye markii la weydiiyey reer khuraasaan ma ka hijroon karaan dadka ahlu bidcada ama dadka meelaha jooga markaasu wuxuu yihi ahlu sunada khuraasaan joogto inahum laa yaqwawna dalika arrintaa uma ma awoodi karaan mana u yani awood uma laha ee ha ku dhaqmaan yi mudaaraad ha kula dhaqmaan saasoo kale marka in la fiiriyo qofka laga hijroonayo quwadiisa iyo dacfigiisa kan hijroonaayana quwadiisa iyo dacfigiisa la fiiriyo masalan marka uu nin qofka hijroona uu yahay mufti caalim ah kan laga hijroonaayana aan nin la yaqaanba ounan ahayn ama tabartiisu ay yar tahay markaas hajrigu maslaxa ku jirto waa fiican yahay marka haddaad maqasho imaam axmed a qofkaas ka hijrooda iyo imaamu shaafici a ka hijrooda iyo dad ayagu waxay ahaayeen quwo leh quwa diiniyay lahaayeen qofka ay ka hijroonayaanna nin la yaqaanba ma ahayn cumar markuu ka hijrooday eh, ou amray in laga hijrooda sabiiq ninkii la dhihi jiray sabiiq nin ah, cumar cumar ahay amiirna waa ahay nin fadli badanna waa ahay laakiin adoo ardaya ama aan lagu aqoonin haddaad maagto yani hajri ku cuquubay qof oo caalim ah ama yani si uu awood badan nufuudi leh hajrigaagu maslaxa ma keena hajrigaagu wax maslaxa ma keena marka taana in la ilaaliyo muraacaatu xaali lhaajiri walmahjuuri quwatan wadacfan in la ilaaliyo taas marka waxa laga hijriga keena waxaa kaloo kamida ah dawaabidiisa qofka laga hijroona inuu yahay mubtadicun daaciyatun ilaa bidcatihi min mubtadica oo dadka bidcadiisa ugu yeero inuu yahay somakas hadduusan dadka ugu yeerin bidcadiisa oo asaga ay ku kooban tahay hajri ma astaahido ma garanin sababtoo a ah kama liito munaafiqiintii nebiga oo ka aamusay munaafiqiintii markuu nebiga ay u cudur daartaan waa kii ka aamusay kacab iyo marka ay qirteen dembigoodana nebigu waxuu ku qaaday hajri eh, ayuu ku qaaday marka eh, munaafiqaas kama liita qofkan aa ah, in marka haddownan daaciye ahayn hajri in lagu cuquubay ma istahayn soo ma garan marka dawaabidaasoo sheekh uu ku ishaaray kitaabkiisa nuuc eh, fataawaha kaga hadlay juska labaatan iyo sideedaad jihaadka iyo markuu ka hadlayo waxaa kaloo meesha isla meeshaa ku tilmaamay halka qof waxaa ku dhici karto sabab marka iimaan iyo kufri khasla min khisaal kufri khasla min iyo iimaan macsi iyo daaco sunno iyo bidco inta waxaa yuwaalaa biqadri maa macahu min aliimaani wadaacati wasunnati wayucaadaa wayutabara'u minhu biqadri maa macahu min khisaali lkufri wlmacsiyati wlbidca halka qof marka waxaa weya waxaa ku kulmi karo wax lagu jeclaado iyo wax lagu naco shayga adiga marka xun ku nace shayga fiicanna ku jeclaanaysa saan in la ogaada sheekh weliba wuxuu yihi asalkan lam yukhaalif ila alkhawaariju walmuctazila khawaarij iyo muctazile unbaa asalkan diida oo qofku inuu ku kulmi karo muujib likraam wax lagu maamuuso oo lagu karaameyo lagu ammaano iyo wax lagu caayo oo looga beri noqo inay ku kulmi karaan inta uu ka fiican yahayna wala uu kuleeyahay intuu ka xun yahayna dara uu kuleeyahay lam yukhaalif ila alkhawaarij walmuctazila ayb an jaabirin radia allahu canhu qaal marka hajrigu dad badan hadda waxaa si qaldanay ufahamsan yihiin marka waxay rabaan inay sameeyaan hajri aan dawaabid lahayn oo hajri aan dawaabid lahayn indhala-aan in layska socdo ninka indhala-aan socdana wuxuu ku dhacayaa derbiyada waana daqdakrada sooma waxu dheefahay marka madaxda qofka haduusan dawaabida culimada uusa isku celinin wuxuu lamid yahay ka xaaibi leyli nin habeen nin habeen mugdi a ah, goranayo qoryo lacalla inuu abeeso kusoo dhegaa laga yaabaa uma jeedeen mar waxaa weyaan in waxaa fiican wax walba cilmi lagu saleeyo kitaabkaas u laabta hajriga marka hadii dawaabida in amaa hajrigu isaga ah qofka ardayga ah qofka wax ka dhegaysanayo hadduu mubtadic daaciya ilaa bidcatihi uu yahay helina karo qof sunni ah inuu ka fogaado ninkaan mubtadica sidiisa in laga dheeraado sidiisada man mar haddii aad adiga ka baqaysaba inuu bidcadiisa uu kugu dhaarto ama uu kugu saameeyo kaas marka waxaa la yihahdaa waa wiqaayo wa in layska ilaaliyo ama hajri baan dadka ku cuquubeynayna hadday tahay waa in lasoo ilaaliyo dawaabida hadda aan sheegayn waan jaabirin radia allahu canhu qala qala rasul lah sal slam kulu macruufin macruuf kasta sadaqatu waay akhrajahu lbukhaariy macruuf kasta a sadaqo wacan abi darin radia allahu canhu qaal qala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam laa taxqirana xaqirin min almacruufi macruufka xaggiisa shay-an waxba walow an talqaa aad balla kulantid akhaaka walaalkaa biwajhin weji dalqin furfuran weji furfuran baad walaalkaa kula kulantid oo marka macruufka ka mid yahay weji furfuran weji furfurnaanta bashaashada qofka marka lala kulmo loo dhoo la cadeeyo oo wejiga loo furfuro nacam oo aan weji cabuus un layska ahaan nacam qofku hadduu afar qof wejiga u furfuro muslimiinta kaleo dhanna wejiga weji cabuus oo kaga dhaqmo dabeecadda nebiga saama ahen caleyhi salaatu wasalaam dadaa marka ayagu manhaj waxay ka dhiganayaan oo xaq ada ah saas nacam oo ummadii islaamka xataa cawaamti bidcadaa lagu dahay nacam cawaamta waxaa wey ninki waxu sheega iskale maa in bidco lagu darcawa ahlu sunada iyo ahlu bidca ahlu sunadaa badan dhinacaas dee laga sheegay walidalika marka laleeyahay eh, firqa naajiya waa hal firqo kuwa kalena todobaatan iyo laba waay macnaheedu maaha inay kuwa kala badan yihiin maxaa yeele marka la fiiriyo culummada ahlu sunnada iyo dadka cawaamta oo ahlu fidrada dadka cawaamta ahlu fidrada ahlu sunna waa eegaxtaa ninka fidradiisa aysan wasaqoobin ahlu sunna waa qofku maaha inuu yira beledkan meeqa ahlu sunaa joogto ahlu sunna tobanaan ku nahay inuu yira ummadda maasaa ilaahay naxariistiisa mau koobi karaa oo xisaabi karaa wacanhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam idaa dabakta maraqatan maraq haddii aad karinayso faadfir maaha biyaheeda badi watacaahad kula faajo faajo jiiraanaka deriskaaga yani deriskaaga yani cc akrajahumaa muslimin baa labadaba soo saaray an abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala ahdiyada marka deriska inay fiican tahay qaala qaala rasul lah sal l slam man nafasa can muminin mumin qofkii ka fayda kurbatan kurbo oo min kurabi dunya ah nafasa allahu canhu ilahay wuxuu ka fayda kurbatan kurbo oo min kurabi ywmi alqiyaama ah waman yasara calaa mucsirin waman yasara qofkii ka fududeeyo calaa mucsirin mid mucsira waxba aan haysanin korkiis oo deyntii ka bixiyo yasara allahu calayhi fi dunya walaakhira addunya aakhirabasna allah ufududeyna aljazaa min jinsi lcamal dadka muslimiinta in la taageero wax loo qabto oo wanaagooda laga fekero khayrkooda la jeclaado ambiyada ilaahayna dad naasixiinay ahaayeen oo ummadooda khayrka la jecel iyo horumarka iyo wanaagga la jecel laakiin qofki inuu horumarkii iyo khayrkii iyo muslimiintii taageeradooda inuu nacaayo mar walba ama uu wax uun ka sheeg sheegayo waa laga fiican waman satara musliman qofkii muslim asturo dhar siiyo ceebtiis asturo labadaba satriga waa soo gelaya weliba waxaa laga yaabaa qofku inuu dhar dulufa u dul qaadan karo laakiin sirtiisa ah oo laga faafiyo inay uga dhib badan taha laga yaaba inuu dhar waayo